yafcaluuna wa anti ya asmaau tafcaliina فهذه تغداف منها النون في نصبها ليظهر السكون فهذه تغداف منها النون في نصبها ليظهر السكون تقول للزيدين لن تنطلقا وفرقة السماء لن يفترقا وجاهدوا يا قوم حتى تغنموا وقاتلوا الكفار كيما يسلموا walan yadiib alcayshu xataa tuscidii yahindu bilwasli ladii yarwii sadii waman yaqul qofkii yidhaahda innii aniga saaqshaa waxaan imaanayaa xaramaka majliska aad joogto faqul waxaad ku tidha lahu mankaas innii aniga idan markaad timaaddo axtarimaka waan ku ixtiraamaa waman yaqul qofkii yidhaahda innii aniga saaqsha waxaan imaanaa xaramaka meesha aad joogto majliskaaga faqul waxaad ku tidha lahu qofkaas innii aniga idan markaa tiraa timaaddo axtarimaka waan ku ixtiraamaa halkan wuxuu ugu talagalay inuu ku misaaliyo idan oo ficilkii mudaaric masbinayda waman yaqul qofkii ku yidhahdo innii aniga saakshaa waan imaanaa xaramaka xaramkaaga hadalkaasa jawaab raba qofkii xaramkana waxaa loola jeedaa maxdaraka wa majlisaka waxa wey meeshaad joogtaan imaanaan qofkii ku yidhaahda jawaabtiyaa la rabaa soo maahan faqul lahu waxaad ku tidhaahdaa innii aniga idan axtarimaka haddaba waan ku ixtiraama tan daruuratu shicri haddaan loogu cudurdaarin idantu markaan waxmaba nasbi kartaba saddexdii shardiyaa shardi maqayn cabdullahi shardigaa maqan inay sadaara dhacdo shardigii ahaa ayaa maqan shardigii ahaa sadaarada maqan sababtoo ah fiiri jumlo dhexdeeda ku jirtaa inii inaba isimkeeda waa ya-da soo maahan axsan ah, naqana jumladaas taasuna abarkii mubtadii khabara dhexda ka taaganta maxaa la rabay awalka inay ka dhacdo azuurku ah, azuuruka hadan idan ukrima ka fiiri idan waa inay jawaabta iyad ugu horraydaa la rabaa inay jawaabta ugu horraydaa la rabaa haddana jawaabta xaa u horreeya inii a u horrayda khalaas tanoo kale wax ma nasbi karta laakiin hadda uu iskaga nasbiyo waa daruuratu shicra la dhihi karaa waqul waxaad ku tidhaahdaa lahu liman turiidu nuzuulahu cindaka qofka aad rabto inuu kuu yimaado ku soo booqdo waxaad ku tidhaahdaa filcardi bandhiga markaad u bandhigaydo imaatinkiisa waxaad ku tidhahdaa yaa haadaa midkaanow alaa tanzilu degi maydid miyaa cindii agtayda fatusiiba fa bisababi an tusiiba aad asiibto sababteed maakalan cunto maakalka waa cuntada waa ismafcuul soomaalida xataa sidaasaa loo yaqaanaa caamada xataa maakal ay u carays ciise gabaygiisay ku jirta wadaad loo wacay muraad masale ga lama rabe minhaajka intuu la baxo masale aan muuji karin maqsuudkiisu yahay ma'kuul waa murugay maogtihin murugo ka dar wadaad isagana maqsuudkiisa rabu yahay ma'kuul intaasuu ku filan yahi <laughs> marka ma'kuulka saasuu yaqaanin soomaalidu wuxuu yidhi waqul waxaad ku tiradaa lahu liman turiidu nuzuulahu cindaka qof aad rabto inuu ku soo booqdo waxaad ku tiraahdaa fil cardi bandhiga markaad hadalka u bandhigaydo waxaad tiraahdaa yaa haadaa midkaano alaa tanzilu ma soo degaydid miyaa cindii agtayda fatusiiba bisababi an tusiiba inaad asiibto sababteed maakalan cunto maxalushaydku marka waa maxay fatusiiba waxaa ka horay cardi alaa tanzilu cardiyaa hormaray ficil mudaarica ka dambeeya fa la xidhiidsatay an mudmaraha lagu nasbiyey waxa weya bacda fai sababiyati alwaaqicati bacda alcardi haadihi intaas laguu soo sheegay nawaasib afcaal afcaasha kuwa nasbinayo labadii qaybood waa laguu soo sheegay qaybtii weeyaan naasibun binafsihi oo afarta aheed iyo sagaalkii kaleeto oo naasibun bikayrihi ah waa uu kuu soo sheegay amase waxa weeyaan waxa weeyaan xataadii iyo laamtii laamtii oo laba isugu jirtay laamulkey iyo laamuljuxuud iyo xataadii iyo owdii sow saddex ma fa usawi waawmaciya si saas loo soo gaabiyo waa banaanta bi mid mid loo tiriyana waa kasii badnaanta marka laamtii waxaa la ysku daray laamu key iyo laamu juxuud waxa weeyaan xataa waxaad ku dartaa o oo lana qaybiyo marna laba loo qaybiyo marna mid laga dhigo fau sawiya iyo waawlmaxiif waa imisa lix waayo lix marka saas waa markii lasoo gaabiya haddii kaleta la tirtiriya oo waxa weeyaan fauhu meelahay dhacayaana hadee tiradii ka badanayo haadihi madkuuraataas marka haddaan idhaahno waa lix tii horena oo afartii hore lagu daro maxay noqonayaan toban markaas labada laamoodaan kala tirin oo laamu key iyo laamjuxuudaane lakiin isago markaa tirin laamu iska yidhi soo maaha haddaan marka labada laamood isku mid ka soo qaadno sagaalay noqonaya waana sida uu u tiriyey maxamed maxamedulamiin markuu asagu sharaxayo sagaal uu ku leeyay sagaalka markaa saas ula jeedaa afar naasiun binafsi ah iyo waxa weeyaan shan naasiun bikayrihi oo labada laamood isku tiri labada laamood isku tiri haadihi midaanu nawaasib afcaal afcaasha kuwii nasbinayo weeye masaltuhaa xaalo aan misaaliyey nawaasibtaas faxadu ka qiyaaso calaa timhaali misaalintayda misaalintaas aan ku siiyey ka qiyaaso miaaladan ha ag joogina wax alla wixii lamida sidaas kuwa fahaadihi tanu nawaasib afcaali afcaasha kuwii nasbinayo weeye masaltuhaa xaalaan misaaliyey faxadu ka qiyaaso calaa timhaali misaalintayda wain yakun hadduu ahaado khaatimatu lficli ficilka xarafka ugu dambeeya alian alif hadduu noqdo fahyi alifti calaa sukuuniha sukuunkeeday ku sugnaatay laa takhtalifu xaalo aysan aliftaasu iskhilaafaynin oo iskhilaafi maydo fii xaalati rafci wanasbi midna iskhilaafi mia xaalatu rafci iyo xaalatu nasbi labadaas xaal aysan iskhilaafayn wain yakun hadduu ahaado khaatimatu lficli ficilka xarafka ugu dambeeya alif alif hadduu noqdo sida yardaa oo kaleeto yardaa oo kale hadduu noqdo fahya aliftii calaa sukuuniha sukuunkeeday ku sugnaatay laa takhtalifu xaalo aysan iskhilaafayn ay sukuunka ku sugnaatay oo mararka aysan iskhilaafayn waxa weeyaan xaalatu rafco iyo xaalatu nasbo labadaas aysan iskhilaafayn yardaa waa raadi noqonaa lan yardaa raadi noqon ma miaal taquulu waxaad leedahay lan yardaa raadi noqoma abusacuudi ninka abu sacuud la yidhaahdaa xataa yaraa ilaa uu ka arkayo nataa'ijalwucuudi ballanqaadyaalka natiijadoodii ah, waasaan kuu qabana intaas ku qanc maa ilaa uu indhaha saaro wixii loo ballanqaaday waxa ka fulay iyo waxa baaqday taquulu waxaad leedahay lan yardaa raalli noqoma abu sacuud abu sacuud raalli noqon maa xataa yaraa ilaa uu ka arkaya nataa'ij alwuxuudi ballanqaadyaalka natiijooyinkooda macnashaadku waxa weeyaan yardaa oo xaalatu nasbo joogto lantii gashay lan yardaa markuu xaalatu nasbo ahana muxuu ahaa yardaa isbedeli ma aqir xataa yaraana waa la mid ah, hadda waa nasbisanta way nasbisanta marka isbedeli maayo aaqir faslun fi amsilati fi lamhilati alkhamsa faslun haadaa kanu faasilu mid kala saara weeye limaa qablahu wamaa bacdahu wixii ka horreeyey waxa ka dambeeya fi lamilati misaaladii uu fasal yahay amiladii alhamsata oo sharta aheed halkan wuxuu ka gelaya waxa la dhaha amilat lhamsa tacbiirkaana ka fiican tacbiirka ah afcaal lhamsa maxaaye wixii hore loo soo maray ku laaban mayno wixii hore loo soo maray bayt hore loo soo maray uu meelahan ku keenay soo maaha fiiri waqul lahu fi lardi yaa hadaa kaas hadda horaa usoo marray sooma hadeer waxaan aqrinayna sagu ahay waxusu maaha waayahay marka amilat lkhamsa iyo afcaal khamsa waxaa saxsan in la yidhaahdo amilat lkhamsa maxaa yeelay waa shan wasni oo wax lagu miisaamo waay ee ma ahan afcaal oo caynteed asmaa lkhamsa laakiin waa in asmaa lkhamsa waa shan isim marka la yidhaha abuuka akuuka amuuka fuuka duu maali hantan wax kale weligood kusoo dari maayan waa un hantan cayntood ah, laakiin waxaan afcaal khamsa han maahan xataa kun maahan toban kun maaha ficil kasta ficil kasta oo ya lagu bilowdo alifna faacilnimo u gota ama naab faacil waxaa la leha afcaal khamsa ah, ficil kasta oo ta lagu bilowdo oo faacil ama naab faacil u goota alif waxaa la leha waa afcaal khamsa ficil kastaoo ya lagu bilowdo oo wow faaciluga tamanaayo faacil waxa la waa afcaal hamsa ficil kastoo ta lagu bilowdo oo wowgota faacil amanaayo faacil waxaa la waa afcaal hamsa ficil kastoo ta lagu bilowdo oo ya muanasat muqadara u qaata waxa weya marfuuc waxaa la leeyahay waxa weya afcaal hamsa marka waa miisaano wa ah, waa miisaano xagga lafdigana waa shan xagga macnahana waa sideed Ah. xagga lafdiga waa an xagga lafdigana waa sideed oo xagga waxa w lafdiga waa han haddan ba arkayna wuxuu ku yidhi wa khamsatun an khamsadaasoo min alafcaali ka mida soo qadaro ilaa khamsatun waa nakiro nakira mubtada ma noqon karto biduuni musawid ma noqon karto musawiqaa loo soo qadara wa khamsatun an shantaasoo min alafcaali afcaasha ka mida taxdiifu waad xadfaydaa minhuna shanta xaggooda aarafa aakirkaad ka xadfeeda xarafka ugu dambeyaad ka xadfeed fii nabihaa fii xaalati nabihaa la kordhigiteeda xaaladeedaad xadfeed xaalada la kordhigayo ayaad xadfeed faali ridhi aakirkii rid faali rid hi aakirkii rid walaa taaf ha cabsani walaa takaf ha cabsani walaa takaf ha cabsani wa khamsatun an shantaasoo min alafcaal afcaasha ka mid taxdifu waad xadfaydaa minhuna shanta xaggooda adarafa ay ilaakira aakirkaad ka xadfeed fii naiha fii xaalata naiga la korrigideeda xaaladeedaad xadfeed faalqi ridhi darafka waa aakirka xarafka aakirkaa rid oo nuunka ah walaa taqafa cabsanin oo qofku khilaafa oo ku eedeeya eedayntiisa ka cabsanina waxa weeyaan waa qaacidan rasmiya oo la hubo marka oo la ogyaho ijmaaca marka waxbay ha ka dhegaysan kii kugu eedeeya maxalushaahidku halkaas waxay tahay amhilaة اhamsa xaalatu nasbe markay joogto calaamatu nasbo waxaa u ah xadfu nuun waa intaas aakirka ila nuun ahay mogta nuuna u wada dambeeya nuunkaas un ka xadaf wey warkao dhan markaad nasbaydo oo yafcalaani lan yafcalaadhe tafcalaani lan tafcalaadhe yafcaluuna lan yafcaluudhe tafcaluuna lan tafcaluu tafcaliina lan tafcalii marka nuunta ka xadaf waa intaas wahiya shantii laqiita ilaahu aad la kulanta alkhayra khayr ilaahay ha ku fahamsiiyo qawaacidkan carabiga ilaahay maskaxdaada ha ku shubo ee tafcalaani weeye shantii dhegayso shantii wasniyu ku siinaa ma ahan shan ficil tafcalaani weeye wayafcalaani weeye ma laqdahinad dhihi maydo tafcalaani labadiina anaa samaynada dhihi maydo haba lafdiga loo qastaa wahiya shantii laqiita ilaahu aad la kulantaa alkhayra khayr oo fahm iyo garasho qawaacidkan fahamto allah kula kulmiye tafcalaani weeye wayafcalaani weeye facrif garo almabaaniya istasyaaka garo hamoodin tafcalaani kaliya ee qaabka wax loo dhisaayo fahm fiiri tafcalaani maxaa loola jeedaa ficil kasta oo mudaaric oo ta lagu bilowdo oo alifulinain rafcista fiiri oo alifulinain rafcista maxaa soo gelaya waxaa soo gelaya saddex fiiri aacilkii wuxuu noqon karaa laba nin oo mukhaababaan oo lala hadlayo antuma labadiinaa nin tadribaani waa garaacaydaan haye wuxuu kaloo noqon kartaa laba oo muanas oo mukhaababaatan mukhaababatan waxaa leedaha antuma labadiinaan gabdhood tadribaani waa garaacaydaan wuxuu kaloo noqon karaa laba muanas oo haa'ibataan alhindaani labadii hindo tadribaani waa garaacaya saddexdaasaa ku timaada mideeda kaleeto ma ahan tafcalaani waa ficilkasoo mudaaric alsilsila laxdiya tana lagu bilowdo hadda waxa wey tadribu laxdiga alifteed tadribaani tajlisu tajlisaani taqra'aani taktubaani taquulaani tajlisaani taquumaani tanaamaani ficil kastoo mudaaric aduu geli aliflisnayn taana ku bilowd saasaa loola jeedaa wayafcalaani ayada faacilku hal mid bisu noqdaa waa musana mudakar oo qaa'idaan ah. bis azaydani labadii zayd yafcalaani yadribaani laakiin ayu ficil mudaaric oo ya lagu bilowda alfulsinayn la geliyaa loola jeeda ficil kastoo mudaaric ayu ficil mudaaric aktubu yaktubaani waxa weeyaan aqra'u yaqra'aani yaktubaani yaquulaani yasmacaani yudarisaani waxa wey ficil kastoo mudaarica w marka dhismaha garo qaabka wax loo dhisaya garo ee hamoodin ha ag fadhin tafcalaan wa tafcaluuna weeye tafcaluunana maxaa loola jeeda asaga waxa weya wax kale ma noqon karo waa jamc mudakara oo mukhaaabiin ah marka faacilku yahay antum raginaan badan tafcaluuna waad samaynaydaan taktubuuna waad qoraydaan taqra'uuna waad aqraydaan tasmacuuna waad dhegaysaydaan taquuluuna waad leedihiin tanaamuuna waad seexanaydaan taquumuuna waad istaagaydaan tajlisuuna waad fadhiisanaydaan ayu ficil kastoo mudaarica adgu tta ku bilowda wawda hala xidhiiri waa tafcaluuna leh uma yafcaluuna weeye yafcaluunana maxaa loola jeeda iyadana waa halmi waxa weeyaan waa jamc mudakar oo qaa'ibiin khalaas waa intaas azayduuna yafcaluuna azayduuna yaquumuuna azayduuna yaktubuuna azayduuna yaqra'uuna ficil kastoo mudaarica ya lagu bilowday waawljamaaca rafcistay weeyaan wa anti adiga yaa asmaau asmooy tafcalina waad samaynaydaa wey tana fiiri marka tana maxaa loola jeeda tafcalina hadda waan macnaynayna ayada dhihi mayno tafcalina wey dhihi mayno maxayla macnaa loola jeeda maanta tafcaliina marka maxaa loola jeedaa ficil kastoo mudaarica ta lagu bilowday rafcistaynay yaa lmuanasati mukhadaba marka anti gabar yahay tafcalina waad samayneen taktubiina waad qoreen taqra'ina waad akrineen taquumiina waad istaageen tajlisiina waad fadhiisaneen tanaamiina waad seexane ayu ficil kasta oo mudaarica oo ta inta lagu bilowda faacilku noqdo ya unbaa loola jeeda tafcaliin intaasaa loola jeeda fahaadihi amilada amilatulkhamsadaa tuxdafu waa la xadfaa minhaa amilada xaggeeda anuunu nuunta marka la waxa weeyaan la nasbinayo nuuntaa la xadfaa fahaadihi amiladan tuxdafu waa la xadfaa minhaa amilada xaggeeda annunu nuunta goormaa la xadfaa fii nabihaa fii xaalati nabihaa la kordhiginteeda xaaladeeda marka la nasbinayo nuunta laga xadfaa marka soo geli caamil nabiya hadda tafcalaani lan tafcalaa lan tafcalaa yafcalaani geli lan yafcalaa nuuntaad lagoyna tafcaluuna geli lan tafcaluu yafcaluuna geli lan yafcaluu tafcalina geli lan tafcalii waa la xadfaa nuunta haddii nuunta la xadfo xarfu cila ka horeeya oo ah ya iyo alf iyo wow soo maaha waana deebayin maxaa ka muuqana marka sukuunkoodiiya muuqana markaas wuxuu ku yidhi liyadhara sukuunu liduhuuri sukuuni sukuunku inuu muuqdo darteeda loo xadfaa fiiri marka yadribuuna geli caamil nasbiya lan yadribuu nuuntii haddii la gooyo maxaa muuqda wow reeban soo maaha aye waxaad tidhahdaa yadribaani caamil nasbiya geli lan yadribaa nuuntii waa la xadfay maxaa muuqda alif reeban oo sukuunku saaran yahay tadribiina geli caami nasbiya lan tadribii maxaa muuqda soo muuqday yadioo sukuun saaran yahay ah, qofka ibtidaa'iga umbaa loogu talagalay hadda tan oo kale ad idinka uma bahna qofka ibtidaa'iga ajruun jooga malaa tan oo kale loogu talagalay in lagu fahamsiiyo laakiin xariir wuu dadaalayaa qof wax weyn inuu wax fahamsiiyu rabaa qof ibtidaa'igana wax fahamsiiyo intaba iskugu dao taquulu waxaad leedahay ayuha saa'il ardagaaga wax weydiinayo naxwaha lay baralaho lizaydayni labada zayd waxaad ku leedahay lan tandaliqaa tegi maydaan waa afcaalukamsu tandaliqu fiiri alif la tandaliqaani ay aheed lan caamil nasbiya ka hormari lan tandaliqaa aawa calaamatu nasbihi waa nuuntan ducan maxaa nuuntii markii la gooyay waxaa soo muuqday alifkii oo sukuun saaranya lan tandaliqaa tegi maydaan wfarqada samaai samada labadeedii xidig lan yafariqaa kala tegi maayaan farqada samaai waxa weeye farqadaankan waa labada xidig oo toddobaadyada ugu horeeya waxaa jiraan la yidhi xidigo oo carabtu tidhaahdo banaatu nacshi suqra iyo banaatu nacshi kubra labadaasa la kala yidhaha marka kuwa waa toddobo kuwana waa xidigo fara badan marka banaatu nacshi suqra labada xifdigoo ugu horayda labadaas weeye farqadaan marka laba xifdig weligood kala dhaqaaq maayeen meeshaas intaas isku jirayeen habeen walba habeen kastood fiirido intii isku jiraan labada xifdig markaad xifdigaha toddobaadyada la ihahdo toddoba waxa weeyaan oo dhanka waqooyiga ka muuqda markaad fiirido un lababa intoodii isku jireen habeenkaad wax kala garato cir fiirida iyo ilaa adka dhimayd intay isku jirayeen marka banaatu nacshi suqraada labada ugu horayda marka la yidhaaho aradaan faradaan wafarada samaae samada labadeedii xidiglan yafariaa kala tegi maayaan maxalushaahidku marka waxa weeyaan yaftariaani ay ahayd ficilkan marka lan a laga hormariya caamil nasbiyaa lan yaftariaa xadfunuunkaasa calaamatnasbo u noqday wajaahiduu jihaada yaa qawmi tolkayo xataa taqnamuu ilaa aad ka qaniimaysataan amwaal alkufaar gaalada maalyaalkooda wa qaatilu lkufaar gaalada la dagaalama kay maa yuslimuu liislaamihim inay islaamaan ula dagaalamay qaniime raadis ula dagaalaminina wajaahiduu jihaada yaa qowmi tolkeeyo xataa taqnamuu ilaa aad ka qaniimaysataan amwaal alkufaar gaalada maalyaalkeeda maxalushaahidku waxa weeyaan taqnamuuna waa afcaalu tafcaluuna ay lamidta caamil nasbiyaa ka hormaro xataadaas an mudmanao ka dambaydaa lagu nasbiyey khalaas xadfu nuunkaasaa lagu nasbiyey mara oo calaamad u ah xataa taqnamuun waqaatilu kufaar gaalada la dagaalama maahan liajli khaniima hola dagaalaminine kaymaa yuslimuu liislaamihim inay islaamaan darteed ula dagaalama taana maxamsheedku waa maxay yuslimuuna waa yafcaluuna ay lamidta ila ficil kastoo mudaaca yana lagu bilo waljamac la xadiisato wey ma garatay marka keydaasaa lagu nasbiyey xadfu nuunkaasa calaamatu nasba u ah walan yadiiba wanaagsanaanaa alcayshu nolol xataa tuscidii ilaa aad deeqdo yaa hindu hindooy bilwasli xiriir alladii xiriirka yarwi cukanaysiinaya asadi midka ooman ah, maxbuubadiisiiya ka luntoo kala go-een markaasuu leeyahay nolol gow laga siimaa wanaagsan ilaa xiriirkii aad goyday aad soo celido lan yaiiba maa alcayshu nolol xataa tuscidii ilaa aad ku aad xataa tudiya waay watajuuda xataa tucdiya watajuuda way xataa tuscidii ilaa aad bixido yaa hindu hindooy bilwasli xiriir alladii xiriirka yarwi cukanaysinayo oon tiraya asadiya midka ooman sadigu waxa weeyaan waa cadshaanka qofka ooman oonku diray oo la ooman xidhiirka loo jaray maxalushaahidku marka waa maxay waxa weeyaan tusci diina ay aheed tusci diina waxa weeyaan waa ficil mudaaric oo ta lagu bilowday faacilna u rafcistay ya umanat mukhadaba waa la nasbiyey markii la nasbiyey laxataa ka hormartay an mudnaa ka dambayna lagu nasbiyey xadfu nuun acramtu nasbihi laga dhigay saas iska joogo baaqashadan ka ilaalayna maanta ومن يقول الواو للاثناء من اسم شرط جازم يجزم فعلين الأول فعل شرط والثاني جواب وجزاء مبني على السكون في محل رفع مبتدا يقول فعل شرط مجزوم بمن وعلامة جسمه السكون وفاعل ضمير مستتر جوازا تقدره ويحود على من إن إن حرف توكيد والنصب تنصب الاسم وترفع الخبر والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب اسمه إن سأغشى الصين حرف التنفيس واستقبال والدقدق حرفيسي أغشى فعل مضارع مرفوع للتجرد من الناصب الجازم علامة رفع ضمة مقدرة على الألف منع من ظهور التعدد وفاعل ضمير مستتر وجمع تقديره أنا حرام مفعول به منصوب علامة نصب فتحة ظاهرة في آخره حرام مضاف الكاف مضاف إليه مبني على فتحة مقدرة على آخره منع من ظهور اشتغال محل بسكون الضرب في محل جر والجملة من الفعل أو أغشى والفاعل أو أنا والمفعول أو حرم في محل رفع خبر إن والرابط بينهما الضمير الذي هو فاعل أغشى والجملة من إن واسمها وخبرها في محل نصب مقول قول فقل الفاء رابطة للجواب قل فعل أمر مبني على السكون لا محل له من الإحراب وفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت له جار ومجرور متعلق بقول والجملة من الفعل والفاعل في محل جزم بمن جواب شرط وجملة شرط أو يقول آه إيه وجوابه أو فقول آه في محل رفع خبر مبتدئ أو منطقة شرط يدع والرابط بينهما الضمير الذي هو فاعل يقول والجملة من المبتدئ وخبره لا محل لها من الإعراب لأنها مستأنفة إني إن حرف توكيد ونصب تنصب الاسم وترفع الخبر والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب إذا حرف جواب وجزاء ونصب احترم فعل المضارع منصوب بإذا ما أنت ولا تكون نسبية ضرورة شعر على السجاء وحويا عذر ضار ماشي يكون نسبي كرتين ما وcلاaمة نصب فتحة ظاaهرة في akhر وفاacل ضمير مستطر وuجوبا تقديره أنا والكاف ضمير متصل مبني على فتحة مقدرة على akhر منع من dون اشتغل محل بسكون الrw في محل نصب مفعول به والجملة من الفعل oo اxترم iyo والفعل oo أنا iyo والمفعول oo kaafta في محل رفع خبر إن والرابط بينما الضمير الذي هو فاعل احترم والجملة من إن واسمع وخبر في محل نصب مقول قولي وقل الواو للاستئناف قل فعل امر مبني على سكون الله محل الله من الاعراب وفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره انت والجمله من الفعل والفاعل الله محل الله من الاعراب لانها مستأنفه له جار ومجرور متعلق بقل في العرض جار ومجرور متعلق بقل يا هذا يا حرف يا حرف النداء هذا ها حرف التنبيه ده اسم اشاره منادى مفرد علم مبني على ضمة مقدرة على آخر منع من دون اشتغال المحل بسكون بناء الأسلي في محل نصب وجملة النداء في محل نصب المقول قولي أرى أداة استفتاح وعرض تنزل فعل مطارع مرفوع للتجرد من الناصب والجازم وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخر وفعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت عندي عند ظرف مكان منصوب على ظرفية المكانية وعلامة نصب فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من دون اشتغال محلي بسكو اشتغال محلي بحركة المناسبة إن وظرف متعلق بتنزل عند مضاف وياء المتكلم مضاف مبني على سكون في محل جر فتصيب الفاء فاء السببية تصيب فعل المضارع منصوب بأن مطمرة وجوبا بعد فاء السببية الواقعة في جواب العرض وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت ما كان المفعول به منصوب علامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره والجملة من الفعل والفاعل في تأويل مصدر معطوف على مصدر متسيد من الجملة التي قبلها لإصلاح المعنى والتقدير ألا نزولك عندي فإصابتك فإصابتك ما كلام فهذه الفاء فاء الفصيحة ها حرف تنبيه اسم إشارة مبتدا مبني على الكسر في محل رفع نواصب خبر مبتدا مرفوع بالمبتدا وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره نواصب مضاف على حال مضاف إليه مجرور علامة جر كسرة ظاهرة في آخره والجملة من المبتدا وخبر في محل نصب مقول قول مثلتها فعل وفاعل ومفعول به والجملة من الفعل والفاعل والمفعول في محل نصب حال من النواصب على فحد الفاء فاء الفصيحة أحد فعل أمر مبني على حذف حرف العلة وهي الواو الضمة قبلها دليل عليها وفاعل ضمير مستتر وجوبا تقدير أنت والجملة من الفعل والفاعل في محل نصب مقول قول المحذوف على تمثال على تمثال على تمثال جار ومجرور متعلق بيحد تمثال مضاف وهي المتكلم مضاف اليه مبني على سكون في محل جر وان يكون الواو للاستئناف ان حرف شرط جازم يجزم الفعلين الاول فعل شرط والثاني الجواب والجزاء مبني على سكون الله محل الله من الاعراب يكون فعل شرط مجزوم بان علامه جزم السكون وهو متصرف من كان ناقصه التي ترفع الاسم تنصب الخبر خاتمه اسم يكون مرفوع وعلامه رفع ضمه ظاهره في اخره خاتمه مضاف الفعل مضاف اليه مجرور وعلامه جره كسره ظاهره في اخره الف خبر يكون منصوب علامه نصب فتحه مقدره على اخر منع من دون اشتغال محلي بسكون الضرب فهي الفاء رابطة للجواب هي الضمير رفع منفصل مبتدا مبني على الفتح في محل رفع على سكون جار ومجرور متعلق بخبر محذوف وجوبا تقديره كائنة sukuni mudaafha mudaafilay mabniin calaa sukuni fi maxali jarin wljumlatu min almubtadae hiya ah wa khabariha oo kaa'inatun ah fii maxali jasmin bin jawaab shardi wa jumlatu shardi wa jawaab la maxal laha min alraab lanaha musanafa laa takhtalifu la naafiya takhtalifu ficlu mudaaric marfuuqin litajarudi min alnas waljaasim calaamatu rafci damatu muqadaratan calaa aqirih manaca min dura ishtagal maxali bisukuni rawi wa facalu damiirun mustatirun jawaazan taqdiiruhaa جوازا تقديرها هي تعود على الضمير المستقن في الخبر والجملة من الفعل تختلف آه والفاعل هي آه في محل نصب حال من الضمير المستقن في الخبر تقول فعل المضارع وفاعل ضمير مستتر وجوبا تقدير أنت والجملة من الفعل والفاعل الله محل الله من الإعراب لأنها مستأنفة lan yardaa lan xarfu nafyin wa nasbin wastiqbaali yardaa ficlun mudaaricun mansuubun bilam wa calaamatu nasbi fatxatun muqadaratun cala alalifi manaca min duuri atacadud ahuu faacilu yardaa marfuucu wa calaamatu rafci alwaaw niyaabata can idama liannaha min alasmaai sita ma naaba fiiha xarfun an xaraka abuu mudaaf ascuudi mudaaf iley majhuulu calaamatu jari kasratu daahiratu fi aqil waljumlatu min alficli oo yardaa iyo walfacili oo abuu afiimaxa nasbin qowlu qowli xataa xarfu gaayatin wa nasbin naصbi يرى فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد حتى وعلامة نصب فتحة مقدرة على الألف منع من دور التعذر وفاعل ضمير مستتر جوازا تقدره يعود على أبي سعود نتائج مفعول به منصوب علامة نصب فتحة ظاهرة في أقل النتائج مضاف الوعود مضاف إليه مجرور علامة جر كسرة ظاهرة في آخره والجملة من الفعل ويراء والفاعل وهو ذا في تأويل مصدر مجهورة بحتى والتقدير حتى رؤيته نتائج الوعود حتى رؤية جار ومجرور متعلق بيرضى آه جار مجرور كهالكاس متعلق وخمسة الواو للاستئناف خمسة مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره تحذيفه فعل مضارع مرفوع للتجرد من الناصب والجازم وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره والفعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت منهن جار ومجرور متعلق بالتحذيف الظرف المفعول به منصوب علامة نصب فتحة مقدرة على آخر منع من يدور اشتغال المحل بسكون الضرب والجملة من الفعل والفاعل والمفعول وأه تحذيفه فعل فاعل كده الظرف مفعول كده يجي مجرور كده اسكت والجملة من الفعل والفاعل والمفعول في محل الرفع خبر المبتدا وخمسة والرابط بينهما الضمير المجرور بمن والجملة من المبتدا وخبر الله محل الله من الإحراب لأنها مستأنفة في نصب جار ومجرور متعلق بالتحذيف نصب مضاف مضاف إليه مبني على السكون في محل جر فألقى الفاء الفاء فاء الفصيحة ألقى فعل الأمر مبني على حذف حرف العلة وهي الياء الكسرة قبلها الدليل عليها لأن الكسرة أخت الياء وفعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت هي والهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل نصب مفعول به والجملة من الفعل والفاعل والمفعول في محل نصب المقول قول محذوف ولا تقف الواو حرف عطف لا النهية تقف فعل المضارع مجزوم بالله النهية وعلامة جسم السكون وفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت والجملة من الفعل والفاعل في محل نصب معطوفة على جملة فألقي وهي الواو للاستئناف هي ضمير رفع منفصل مبتدا مبني على الفتح في محل رفع لقيت الخير فعل وفاعل والمفعول والجملة من الفعل والفاعل والمفعول لا محل لها من الإعراب لأنها معترضة بين المبتدا وخبره تفعلان خبر مبتدا ما قصد لفظه فهو اسم تفعلان خبر مبتدا مرفوع بالمبتدا وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخر منع من ذرا اشتغال المحل في حركة الحكاية والجملة من المبتدا وهي يوال وخبره وتفعلان وما عضف عليها أه لا محل لها من الإعراب لأنها مستأنفة ويفعلان الواو حرف عطف يفعلان معطوف على تفعلان والمحذوف على المرفوع المرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخر منع من ذرا اشتغال المحل بحركة الحكاية فاعرف الفاء فاء الفصيحة اعرف فعل الأمر مبني على سكون مقدر على آخر منع من دور اشتغال المحل بحركة التخلص وفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت المباني مفعول به منصوب علامة نصب فتحة مقدرة على آخر منع من دور اشتغال المحل بسكون الروي والجملة من الفعل والفاعل والمفعول فيه محل نصب مقول قول محذوف وتفعلون الواو حرف عطف تفعلون معطوف على تفعلان والمعطوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفع ضمة مقدرة على آخر منع من دور اشتغال المحل بحركة الحكاية uma xarfu catin bimacna alwaaw yafcaluuna macduufun calaa tafcalan walmacduufu cala marfuuc marfuucu wacalaamatu rafci damatu muqadaratun cala akhiri manaca min dura ishtiqa maxali bixarakati alxikaaya walalifu lilidlaaq wa anta alwaaw xarfu catin an damiiru rafcin munfasil mubtada mabniyun cala sukuuni fi maxali rafcin wataw xarfu khidaab حرف خطاب يا حرف النداء ما نبات ما نبات اسماء منادى مفرد علم مبني على الضم في محل نصب وجملة النداء لا محل لها من الإعراب لأنها معترضة بين المبتدا وخبره تفعلين فعل مضارع مرفوع للتجرد من الناصب الجازم علامة رفع ثبوت النون ولا للإطلاق وهي المعنصة المخاطبة فاعل مبني على السكون في محل رفع والجملة من الفعل أو تفعلي هي والفاعل أو يادأ في محل رفع خبر المبتد مبتدها أنت والرابط بينهما الضمير الذي هو فاعل تفعلين والجملة من المبتدا أو أنت هي وخبري أو أه تفعلين لا محل لها من الإعراب لأنها معطوفة على جملة وهي تفعلان jumladaasaan ku cadfaynaa si ay noogu noqoto cadfu jumlatin calaa jumla oysan nooga noqon cadfu jumlatin calaa mufradi taasaan ka leexanaynaa فhذه الفوفاء الفصيحة hذه حرف تنبيه اسم إشارة ذه اسم إشارة مبتدا مبني على الكسر في محل رفع تحذف فعل مضارع مغير صيغا مرفوع لتجرد من الناصب والجاسم علامة رفع ضمة ظاهرة في آخر منها جار ومجرور متعلق بتحذف النون نائب فاعل تحذف مرفوع وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخر والجملة من الفعل والنائب الفاعل في محل رفع خبر المبتدا هذه والرابط بينهما الضمير المجرور بمن والجملة من المبتدا هذه iyo khabari oo jumlada ah في محل نصب مقول قول المحذوف في النصب جار ومجرور متعلق بالتحذف نصب مضاف مضاف اليه مبني على سكون في محل جر ليظهر اللام لام كي يظهر فعل مضارع منصوب بان مضمره جوازا بعد لام كي وعلامه نصب فتحه ظاهره في اخره السكون فعل يظهر مرفوع وعلامه رفع ضمه ظاهره في اخره والجملة من الفعل والفاعل في تأويل مصدر مجرورة باللام والتقدير لظهور السكون لظهور السكون جار ومجرور متعلق بالتحذف تقول فعل المضارع وفاعله أنت والجملة من الفعل والفاعل لا محل لها من الإعراب لأنها مستأنفة لزيدين جار ومجرور متعلق بالتقول لن تنطلق لن حرف نفي ونصب واستقبال تنطلق فعل المضارع منصوب باللن وعلامة نصب حذف النون والف التثنية فاعل مبني على سكون في محل رفع والجملة من الفعل والفاعل في محل نصب مقول قولي وفرق الداء الواو حرف عطف فرق الداء مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الالف نيابة عن عن الضمة لأنه مثنى ما في حرف asmay mudaaf ilay majruur calaamatu jari kasratu daahiratu fi akhiri wa farqada alwaaw xarf cadfin farqada mubtada marfuucun bilibtidaa wa calaamatu rafcihi alalifu niyaabatan can idama liannahu muhanan maa naada fii xarfun can xaraka wa nuunu lmaxduufatu lilidaafati ciwadun can tanwiini fi ismi mufrad nuunti xaal loo xadfay idaafada darteed intaas inaad fahantaan aan ugu soo laabo الله فرق دا مضاف السماء مضاف إليه مجرور وعلامة الجر كسرة ظاهرة في آخره لن يفترق لن حرف النفي والنصب واستقبال يفترق فعل المضارع منصوب وعلامة نصب حذف النون وألف التصنية فاعل مبني على السكون في محل رفع والجملة من الفعل أو يفترق أي والفعل ألف كأ في محل رفع خبر مبتدأ أو فرق الداني أه والرابط بينما الضم الذي هو فاعل يفترق والجملة من المبتدا وخبره في محل نصب محذوفة على جملة لم تنطلق وجاهد الواو حرف عطف جاهد فعل أمر مبني على حذف النون واو الجماعة فاعل مبني على سكون في محل رفع والالف فارقة بين واو المفرد وواو الجماعة والجملة من الفعل والفاعل في محل نصب محذوفة على جملة لم تنطلق يا قوم يا حرف النداء ما أدعو قومي ننادى مضاف منصوب وعلامة نصب فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة اجتزاء عنها بالكسرة منع من ذرى اشتغل المحل بحركة المناسبة قوم مضاف وياء المتكلم المحذوفة اجتزاء عنها بالكسرة مضاف إليه مبين على السكون في محل الجر وجملة النداء laa maxala laha min alicraabi lannaha muctaridatun bayna alcaamili wa macmuulihi jaahidu ya caamil ah xataa taqnanu jaarmajhuulkaas iyadu ku tacaluqa xataa xarfu gaayatan wa nasbi taqnamu ficlu mudaaric mansuubun ban mumaratan wujuuban bacda xataa wa calaamatu nasbihi xadfu nuuni wa waaw jamaacati faacil mabniyin cala sukuuni fii maxali rafcin محل رفع والجملة من الفعل والفاعل في تأويل مصدر مجرورة بحتى والتقدير حتى ظنكم أموالهم حتى ظنكم جار ومجرور متعلق بجاهد وقاتل الواو حرف عطف قاتل فعل امر مبني على حذف النون وواو الجماعة فاعل مبني على السكون في محل الرفع والالف فارقة الكفار مفعول به منصوب علامة نصب فتحة ظاهرة في آخره والجملة من الفعل والفاعل والمفعول في محل نصب محذوفة على جملة keedi xarfu masdarin wa nasbin maa zaa'ida yuslimu ficlu mudaaric mansuubun bikeedi wa calaamatu nasbi xadfu nuuni wa waaw jamacati faacil mabniyun calaa sukuni fihi maxala rafcin walalifu faariqatu bayna waawi lmufrad waawi ljamaca waljumlatu min alficli oo yuslimu iyo walfaacil fii ta'wiili masdarin majruuratu bilaami lmuqadara wataqdiiru lislaamihim lislaamihim jaaru wa majruurun mutacaliqu biqaatilu ولن يضيب الواو حرف عطف لن حرف نفي والنصب واستقبال يضيب فعل مضارع منصوب باللن وعلامة نصب فتحة ظاهرة في آخره العيش فاعل يضيب مرفوع وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره والجملة من الفعل والفاعل في محل نصب محذوفة على جملة لم تنطلق حتى حرف غاية وجر واسكدي كتاب لا حقيقة هو حرف جر حتى حرف غاية وجر wajarin tuscidii ficlu mudaaric mansuub ban mudmaratan wujuban bacda xata wacalaamatu nasbihi xadfu nuuni وyاء المؤنثة المخاطبة فاعل مبني على السكون في محل رفع والجملة من الفعل والفاعل في تأويل مصدر مجرورة بحتى والتقدير حتى إسعادك حتى إسعادك حتى إسعادك جار ومجرور متعلق بيضيبة يا حرف النداء المعنى بأدعو هند منادى مفرد علامة مبني على الضم في محل نصب وجملة النداء لا محل لها من العرب لأنها معترضة بين العامل والمعمول عاملك وتسعدي معمول كيسنا وجه مجرور صوص بالوصل بالوصل جار ومجرور متعلق بتسعدي الذي اسم موصول صفة الوصل مبني على السكون في محل جر يروي فعل المضارع مرفوع لتجرد من النصب الجازم علامة رفع ضمة مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل وفاعل ضمير مستتر جوازا تقدر ويعود على الوصل والجملة من الفعل والفاعل لا محل لها من العرب لأنها صلة الموصول والعيد إلى الموصول الضمير الذي هو فاعل يروي السدي مفعول به يروي منصوب علامة نصبه فتحة مقدرة على آخر منع من ظهورها اشتغال المحل بسكون الروي سؤال يا كجوابه يا ديار قف اسك ديار هذا قف دايما عبد الله هي وايهي السدي isimkaanu waa muctal muxuu ku jiran yahay haye waaya hadduu jiran yahay waxa weya xaalatu nas buu joogaa maxay ahayd xaqiisu aawo ah, kordhiga maxaa loogu qadaray sootii la xaalatu nas waa laga muujiyaa isimka muctalkaa oo ya ku jira ah, wallah subana